qaar bidix buu kaa xiga qaar waa ka horeeya qaar waa kaa dambeeya gudaheedaad ku jirta marka meeshaama lagu tukan karaa way salaaddu ma ku asaxaysaa mise kuma asaxayso can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi dakhala waxaa galay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam albayta kacbada ayuu galay huwa isaga iyo wa usaamatu bnu zaydin wa bilaal wa cuhmaan ibnu talxa nabiga iyo saddexdaa nin usaamat ibnu zayd bilaal ibnu rabaax iyo cuhmaan ibnu talxa fa aqlaquu markaasay xidheen calayhim korkooda albaaba iriddi bay xidheen markay galeen ayay iriddii soo xidheen ayb falammaa goortii fataxuu ay fureen mudday ku jireen kadibna way ka soo baxeen falammaa fataxuu markay fureen kuntu waxaan ahaa buuhi ibni cumar haddaan ah awala man walaja ciddii ugu horraysay gashay baan ah yani markii nebigii uu soo baxay sal ly slam baa loo tartamay oo loo orotamay gelitaanka bal in la ogaado wuxuu nabigu meesha ku sameeyey sal lay wslam marka ibni cumar wuxuu leeyahay dadkii oo dhan anaa ka hormarayo fa kuntu awala man walaj ciddii ugu horraysay gashay baan ahaa marka falaqiitu waxaan la kulmay bilaalan bilaal baan la kulmay fa sa'altuhu waan weydiiyey hal sallaa ma tukaday fiihi kacbada ama baytka dhexdiisa rasuulullaahi ma ku tukaday sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku waa galay baytka kacbada dhexdeeda salaad miyuu ku tukaday fa qaala markaasaa wuxuu idhi bilaal nacamha bayna alcumuudayn labada tiir dhexdooduu ku tukaday alyamaaniyayni ee yaman dhankeeda xiga bayna alcumuudayn alyamaniyeyn yacni ilaa lix tiir bay kacbadu gudaheeda ah marka labada tiir ee xagga yaman xiga baa yamaaniyeyn la yidhaahdaa marka labadaa tiir dhexdooduu nebigu ku tukaday buu yidhi sal lay waslam nacam bayna alcumuudayn buu ku tukaday labada tiir dhexdooda alyamaaniyeyn ee dhanka yaman xiga muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim iyo waxaa soo saaray axmed kacbada gudaheeda ma lagu tukan karaa hadday salaada lagu tukanayo salaad sunnaa ay tahay sida jamaahiirtu ay qabaan waxa weeye salaaddu inay ku asaxayso kacbada dhexdeedana lagu tukan karo kacbada gudaheeda in lagu tukan karo waa siday jamaahiiru ahlilcilmi qabaan xadiidkanaana faa'iidaynaya wacan ibni cumar radi allahu canhuma annahu isagu qaala wuxuu idhi libilaalin bilaal wuxuu ku yidhi hal sallaa ma tukaday annabiyu nebigu sal ly waslam fi lkacbati kacbada dhexeeda ma ku tukaday qaala wuxuu idhi nacamha rakcatayni buu tukaday bayna asaariyatayni labada tiir dhexdoodu ku tukaday oo can yasaarika dhankaaga bidix ah idaa goortii dakhalta aad gasho bimacnaa markaad kacbada gasho labada tiir ee dhanka bidixda kaa qabanaya waa yamaaniyeenkii wa labadaa dhexdoodu nabigu ku tukaday sal lay slm uma kadibna kharaja wuu baxay wuu soo baxay nebigu sal lay fa sallaa wuxuu tukaday fii wajhi alkacbati kacbada wejsigeeda ayuu iyo jihadeeda wuxuu u tukaday rakcatayni laba ragcadood bimacnaa bannaanka markuu usoo baxayna intuu xaggeeda u jeesaday buu laba ragcadood oo kala tukaday rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyay walbukhaariyu iyo bukhaari labada xadiidba waxay faa'iidaynayaan inuu nabigu sal ly waslam kacbada gudaheeda ku tukaday dhacdadaasina waxay ahayd furashadii maka sanadkii sideedaad markuu nabigu kacbada uu furtay baan dhihi lahaa maka furtay ayay ahayd gelitaankiisa uu kacbada galay salawaatu rabbi waslaamu caleyh ayb xadiidkaa waxaa caaridaya daahirka ka hor imaanaya xadiid kaleo cabdulaahi bni cabaas uu warinayo isagana fii saxiixi bukhaari ku sugan wuxuu leeyahay nebigu sal lay waslam kabara fi lbeyti walam yusalli fiih nebigu beydka iyo kacbada wuu takbiirsaday uun laakiin kumuna tukanin culimmadu labadaa xadiid qaabab dhowray isu waafajinayaan marka ilan midna wuxuu leeyahy wuu ku tukaday oo intii ragcadooda uu tukaday wuuba sheegaya iyo meeshuu ku tukaday midna wuxuu leeyahy kuma tukanin qaar marka waxay leeyihiin laba goor bay kala ahayd oo marna kan dhahayo kumuusan tukaninna xajatlwadaac bay ahayd xajkii u dambeeyay nebigu uu sagootiga kaama uusan gelin mana uusan ku tukanin markan bilaal iyo ay sugayaanoo wuu galo wuu ku tukaday ay leeyihiinna waxay ahayd fatxu makka oo sanadkii sideedaad ah laba xilli oo kala dambeeyay ka hadlayaan sidaasi waa si taase waa laga fiicanya ibn xajar caleyh raxmatullahi wuxuu rajaxayaa riwaayada sugaysa inuu nebigu kacbada galay oo ku tukaday ayaa raajixa buu leeyahy oo bilaal iyo usaamat ibn zayd ay sheegayaan maxaa yeelay cabdulaahi bni cabbaas oo dhahaya muuse nebigu ku tukanin maalinkaa lamaba soconin buuhi xilliga furashada maka lama muusan soconinba ayb anfinta uu anfiyey wuxuu ka warinaya ama u tiiriyey buu yidhi mar usaama u tiiriyey oo inuu usama u sheegay buu sheegay marna wuxuu u tiiriyey buu yidhi walaalkii alfadl ibnu cabbaas fadl ibnu cabbaasna maalinkaa lamama soconin buu nabiga sal lay slm marka fadlina lama soconin usaamana riwaayadiisu way iskhilaaftay waxaa soo hadhay marka riwaayada bilaal oo meesha galay oo aan mucaarid lahayn sidaas daraaddeed baa sida raajixa inuu nebigu gudaheeda ku tukaday baa sawaab ah oo kacbada gudaheeda uu salaad ku tukaday ayb anfinta ibnu cabaasna haddiiba markaa waa sugantaha in la dhaho wuxuu ka hadlayaa calaa qadri cilmihi isaga ogaantiisa iyo intu uu ogaaday wey macnaha marka sunnada in kacbada gudaheeda lagu tukan karo waan sheegnay jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba salafan wa khalafan inay ku asaxayso waxaa khilaaf adaga ka taagan yahay salaaddu hadday salaad fariida taho waajib tahay kacbada dhexdeeda ma ku tukan kartaa gudaha ma geli kartaa gudaheeda ma ku tukan kartaa sidaa iyaduna waxaa qabta in badanoo ahlu cilmiga ka mida ah. shaaficiyada iyo xanafiyada iyo bacdulmaalikiya iyo daahiriyada qaar ka mid ah waana riwaayo oo ay doorteen asxaabtiisa qaar ka mid ah waxay leeyihiin salaatu lfariida fii dakhili lkacbati saxiixa ah, xataa salaada waajibka ah, kacbada gudaheeda waa asaxaysaa bay leeyihin ayb bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maya oo salaadda waajibka kacbada gudaheeda kuma asaxayso oo waa madhab imaam maalik iyo ibnu jariir itabari iyo eh, mashhuur madhab ilxanaabila iyo sheikhulislaam ibnu taymiya uu rajaxayo oo waxay leeyihin kacbada gudaheeda salaada fariidada waajibka ku sidaad moodo daliil ahaan inay xoog badan tahay waxa weeyaan inay ku asaxayso leanna salaada sunnada hadday ku asaxday salaadda waajibkuna waa inay ku asaxdo saas way inta badan labada salaadood wax farqi weyn uma dhexeeyo furuuqda u dhaxaysa waa furuuq marka mansuuso ah oo muxuu ahay yar baabu salaati salaaddii buu baabu fi safiinati doonta dhexdeeda lagu tukado can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey annabiyu nebiga sal ly slam waxaa la weydiiyey kayfa sidee baan ugu tukadaa fi safiinati doonta dhexdeeda qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam salli doonta dhexdeeda qaa'iman adoo taagan tuko ilaa an takhaafa inaad ka baqda mooyaane algharaqa maanshoobid inaad biyaha ku dhacdo oo aad biyaha ku maanshooto inaabad ka baqda mooye rawa waxaa wariyey addaara qutniyu baa wariyey waalxaakim iyo xaakim baa wariyey abu cabdillaah filmustadrak buu ku wariyey wa qaala wuxuu yidhi saxiixun calaa shari ashaykhayn baa ii qoran calaa shari saxiixayn waalxaakim abu cabdilah fi lmustadrak calaa shari saxiixayn saasaa ii qoran hadday idiin qoran tahayna sax maaha idin qora shartu muslim saasaa sax xaakim wuxuu xadiidka ku saxiixiyey calaa shari muslim weliba intaa muusan kaga hadhina wuxuu yidhi wahuwa shaadun bimara wahuwa shaadun bimara ayuu raaciyey ayb xadiidka saxiixintiisa waxaa ku waafaqay alimaamu aldahabi iyo sheekh albani waxaa taxsiiniyey alimaamu albayhaqi waxaa sidaas isagana qiray alxaafid alciraaqi xadiidkaasi marka waa xadiid sugan sida sawaabka ah bacdu alcilmina way daciifinayaan laakiin xadiidku waa sugan yahay saxaabada qaar ka midana way samayn jireen saxaabada qaarkoodna waa samayn jireen oo doomaha waxay ku tukan jireen hadday kari karaan ayagoo taagan saciid ibnu mansuur fii sunanihi wuxuu ku wariyey min xadiidi cabdillahi bn abi cutba wuxuu leeyahay saxiibtu jaabir bnu cabdillaah waaba saciidin alkhudri wa abi hurayra fii safiina waxaan la saaxiibay oon raacay buu yidhi saxaabiga la yidhahdo jaabir bnu cabdillaah abu saciidin alkhudri iyo abu hurayra doon baan wada fuullay buu yidhi fasalluu qiyaaman fii jamaaca ama hum bacduhum wahum yaqdiruuna cala aljid ayagoo taagtaagan bay doonta ku tukadeen qaarkood baana imaam noqday wayna keri kareen markaa inay taagni ku tukadaan ayb xadiidku marka waa xadiid sugan wey wuxuuna tilmaamayaa gaadiidka la raaco doon buu hadda cabiray doon buu cabiray laakiin waxaa la soo gelaya gaadiidka la raaco dhan yacni waxaa soo gelaya diyaaradaha waxaa soo gelaya eh, basaska waxaa soo gelaya gaadiidka la raacoo dhan haddii uu ruuxu taagni ku tukan karo oo arkaantii salaada uu la imaan karo taagnidii iyo rukuucdii iyo sujuuddii waa laasim inuu saa ku tukado markaa isagoo kari kara hadduu ka tagana salaaddiisu ma asaxayso meelu istaagu heli karaa ma dhacayo ee mxuu ahaay waa rukuuci karaa waa sujuudi karaa waa inuu sidaa u tukado markaas ama doon ha saarnaado ama diyaarad ha saarnaado ama bas ha saarnaado ama gaadiid kale ha saarnaado hadduusan keri karaynin inuu markaa istaago xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda markaa inuu fadhi ku tukanayo xadiidkii cimraan bni xusayn fii saxiixi baa sidoo kale tilmaamayo salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin ah, haddaad kari karto taagnida taagni ku tuko haddaad taagnida kari weydo fadhi ku tuko haddaad fadhiga kari weydana dhinacda u yaalla tuko marka wuxuu faa'idaynayaa salaadda arkaanteeda ruknigii markaa uusan ruuxu kari karin waa dhacaya waa ka gudbaya marka fadhigu ku tukan wixii uu la imaan karayana haddii uu fadhi ku tukanayo laakiin rukuucdii iyo sujuuddii uu la imaan karana waa inuu la yimaado hadday rukuucdii iyo sujuuddii laftoodii boos waayaan oo meeluu ku rukaco sujuudo waayana wuxuu ka dhigayaa marka inuu ishaaro oo tilmaamo oo marka uu ka dhigo foorarsiga sujuuddu mid ka hooseeya foorarsiga rukuucda waa inuu ka hoos maro sidaasuu marka u tukanayaa salaadda ku dhammaysanaya macna ayb baabu salaati alfardi cala alraaxilati licudrin hadduusan ruuxu heli karo wey macnaha inuu hadduu heli karo gaadiidka isaga wato istaajiyo dhulka ku tukadana waa inuu dhulku tukado xaaladda laga hadlayo waa xaalad aadan adugu eh, aadan istaagi karayn ama gaadiidka aadan adugu maamulkiisa wadanin oo aad ku qasbantahay inaad saarnaato ama aad ka baqaysaba inay dadkii kula socday kaa tagaan xaalaadka noocaasoo kale ee xarajka ruuxu uu geli karo ama arintuba aad adag tahay ayaa markaasi ruqsadaasi imaanaysa macnaha baabu salaati alfardi salaaddii waajibkayd buu baabu yahay cala alraaxilati taa macnaheedu waxa weeye salaadda ee sinaba loogama tago salaadda faradkaah ee wakhtigeedu galay haddii aad macduur tahay ood wakhtigeeda dibdhigi karto salaadaha la dibdhigaa ay tahay duhurkood casarka u dibdhigto maqhribkood cishaha u dibdhigto waa dibdhigani haddii aadan ahayn salaad la dibdhigo cishihii meel loosii dibdhiga ma leh casarkii meel loo loosii dibdhiga ma leh salaad subax meel loo dibdhiga ma leh salaadaasi xaaladda ay kugu qabsatay baad ku tukan ma jiro wax la yidhaahdo waan tukan doonaa ood faraha ka qaado xaaladnaba loogama tegi karayo haddaad weydo saan soo marnayba xataa aad weyso weydo waad gabagabaysan waxalla wixii kuu suuroobi kara umbaad cibaadadaa ku samaynaysaa macana laakiin sinaba wakhtigeeda ugama saari karaysa baabu salaati alfardi salaaddii waajibka ahayd buu baab uu yahay cala alraaxilati lagu tukado neefka yani raaxilada korkeeda lagu tukado licudrin cudurdaar dartii ayb tanina waxa weeye salaada faradka ah oo lagu dul tukado hasha aad saaran tahay ama neefka geeleed saaran tahay cudurdaar dartii ayb salaad farad buu ka cabiray laakiin axaadiista uu keeni doono salaada faradkaana way ku saabsan tahay salaada sunnadana way ku saabsantahay laakiin faradka wuxuu u cabiray taqriiban lianna farad haddii ay ku banaanaato sunnadu mar walba way ka sii wixii farad ku bannaan sunnana waa ku bannaantah laakiin xadiistuu keenayo sunnadana way ka hadli doontaa can yacla bni murata ana nabiya sal allahu alayhi waaalih wasalam nebigu intahaa wuxuu gaadhay ilaa madiqin meel cidhiidhi ah huwa isaga iyo wa asxaabuhu meel jid cidhiidhi ah iyo meel cidhiidhi ah bay soo gaadheen oo ku yimaadeen walxaal huwa nabigu calaa raaxilatihi raroydiisa korkeeda uu saaran yahay hashiisii isagoo dul saaran waasamaa'u roobkiina min fawqihim korkooda uu yahay assamaa halkan waxaa laga wadaa bimacna almatar ah, luqada carabigana waa loo isticmaalaa ayib waasamaa'u roobkiina min fawqihim xaggooda kore uu yahay dusha uu ka hayo da'ayo waalbillatu qoyaankiina uu min asfala minhum xagga hoose u ka yahay waalbillatu qoyaankiina min asfala uu yahay xagga hoose minhum xaggooda xaggooda hoosena qoyaankiiba oo dhode dhulkii waa qoyanya biyihii iyo dhoobadii iyo rayskii waxbaa yaalla fa xadarat isalaatu salaaddii baa marka timid oo waqtigeedii soo galay fa amara markaasuu amray nebigu sal ly slam almu'adina kii aadaamayey oo aadaan buu amray fa adana waa aadaamay wa aqaama waana aqimay uma kadibna taqadama horay buu u durkay wuu hormaray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam calaa raaxilatihi rarooydiisa korkeeda isagoo saaran isagoo hashi kor saaran ayuu horay u baxay fa sallaa markaasuu tujiya bihim iyaga yuumii xaal uu ishaarayo iimaa'an ishaarid ah, yani rukuucdii iyo sujuuddii yajcalu oo uu ka yeelaya yumi isagoo ishaaraya iimaa'an ishaarid oo yajcalu yeelaya assujuuda sujuuda akhfada mid ka hoosaysa min alrukuuci rukuucda ka hoosaysa foorarsiga sujuuddana wuxuu ka hoos marinayay foorarsiga rukuucda waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi baa wariyey wakadalika waxaa wariyey daara qutni bayhaqi iyo tawraani iyo keyrkood baayaa wariyey xadiidku waa xadiis daciifa wey sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahda cumaan ibnu yacla ibnu mura asaga camar ah iyo aabbihii cumaan labaduba waa majhuulaan laba ninoo la yaqaana maaha sida uu leeyahay alxaafid abulxasan ibnu qataan jahaaladaa darteedoo sanadka xadiiska ku jirta ayaa xadiidku daciif leeyahay saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaamu albayhaqi tirmidi abubakr ibnu alcarabi iyo sheekh albaaniba way daciifinayaan ma sugna xadiidkani hadduu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa iska dhaaf doon iyo diyaarad iyo warkeeda iska badaay hasha korkeeda iyo faraska korkiisa iyo xataa inaad ku tukan karto salaada waajibka markuu cudurdaar jiro oo roob da'aya dhulkii looma degi karo korna waa ka hayaa hoosna dhulkii waa qoyan yahay xaaladaasoo kale inaad hashaada korkeeda iyo faraska korkiisa iyo dameerka korkiisa aad ku tukanaysa macnaha sidaasa macnaha laga faa'idaysa sheekhu marka wuxuu yidhi waa yacnii imaamka kitaabka iska leh wainamaa habata waxa way sugnaatay alruqsatu idanka iyo fududayntu waxay sugnaatay un idaa goortii kaana uu ahaado addararu dhibku markuu yahay bidalika arrinkaasi bayinan mid cad markuu yahay ah, dhibka lagu dhibaatoonayo arrinkaasi markuu iska cad yahay baa ruqsadani ay tahay wey fa ama alyasiir dhibka yar falaa maya buul ah, dhib yar baa ka dhalanaya aan saa u sii weynayn markaa lama ogola waay markaa he lama ogola ayib oo macnaha waxa weeyaan gaadiidka korkiisa kuma tukan kartid wuxuu leeyahay alimaam tirmidi calayh raxmatullah xadiidkan markuu wariyey kadib waalcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi xadiiskaas macnaha uu ku tusayo ayay culimmadu qabaan buu yidhi wa bihi yaquulu axmed wa isxaaq ah, sidaa ayaa waxaa qaba axmed iyo isxaaq macnaha waxa wey isxaaq ibnu rahwiya wa fuqahadu sidaasay qabaan xadiidka kutusaya oo ah in haddii xaaladda cudurdaar uu jiro uu ruuxu ku tukan karo gaadiidkiisa korkiisa uu ku tukan karo ama hal ha noqdo ama gaadiid kale uu saaran yaha noqdo arrintaa iyada ah waxaa ka asaxday saxaabiga la yidhahdo anas ibnu malik khaadimu rasuulillahi sal ly waslam aarkiisa waxaa soo saaray ibnu abi shayba fi lmusanaf biisnaadin saxiix ayuu ku warinaya yani isagana sidaasoo kale waxaa ku dhacday isagoo socota oo dameer saaran dameer isagoo saaran ayaa roob qabtay roobkii marka dhulkiina waa qooyey korna waa ka da'aya salaadiina way qabatay isagoo dameerkiisii kor saaran buu salaaddii tukaday anasna waa ka sugan yahay aarkaasi bisanadin saxiix marka xaaladdu waxa weeyaan waa un xaalad rukhaskii shareecada ka mida leanna waxa weye Eh, muxuu ahaayey eh, waxa ka mida qawaaciddeeda yani rafculxaraj iyo muxuu ahaayey eh, rafculmashaqa wixii dhib ah in ay shareecadu fududayso oo xaaladaha ruuxu uu xaalo istinaaiya markuu ruuxu galo in loo fududeeyo oo ruqsa loo siiyo saas way wixii karaankiisaa marka in lagu laasimiyo laakiin wax ka baxsan maya kadalika waxaa sidaasoo kale qaba isagana alxaafid abubakr ibn alcarabi baa isagana qaba iyo culimmo kaleetaba inuu ruuxu sidaa ku tukanayo gaadiidkaa uu saaraya waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey marka aad taagnida kuu suuroobi weydo rukuucdiiyo sujuudduna hadday kuu suuroobi weydo sidaad yeeli lahayd ruknigii qiyaamka ahaa hadduu suuroobi waayo waad fadhiisa rukuucdiiyo sujuuddii hadday suuroobi weydana maxaa la samayn waa uun la tilmaami ishaara un waa la sidaasgunaarawa wuxuu wariyey buu yidhi abu saciidin alkhudri wuxuu wariyey ayaa wariyo qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sal ley wasalam oo yasjudu sujuudaya filmaa'i biyo dhexdood iyo watiini dhooba ku sujuudaya xataa ra'aytu ilaa aan arkay buuhi ahara tiini dhoobada raadkeedii ilaa aan arkay fi jabhati nabiga wejigiisaan ku arkay muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu u keenay imaamku ama sheekhu u keenay mu'alifku u keenay meesha uu ku yidhi ruqsadan oo inaad gaadiidkaaga korkiisa raaxilada korkeeda salaad fariidaa ku tukan karto waxay imaanaysaa idaa kaana aldararu bidalika bayinan dhibka ku haysta iyo cudurdaarkaagu markuu cad yahay laakiin dhibka ku haysta hadduu dhib iska yar yahay markaasi waa inaad dhoobada u degto oo aad dhoobada ku sujuudto oo aad salaada yani arkaanteedii iyo acmaasheedii dhammaystirto daliilku muxuu yahay waay tanaa u daliila waay tan uu keenay rawaa abu saciidin alkhudri wuxuu wariyey ayaa wariyey oo wuxuu ra'aytu nabiya nabigaan arkay yasjudu sujuudaya fi lmaa'i watiin isagoo biyo iyo dhoobo dhexdooda ku sujuudaya xataa ra'aytu ilaa aan arkay ahara tiini dhoobada raadkeedii fi jabhatihi markuu ku sujuudo kasoo toosay dhoobadiioo wejiga kaga dhegan baan arkay nebiga sal ley waslam ayb xadiidkaasi waa xadiidkii muxuu ahaay ku soo arooray nebiga sal ley wasalam cashir alawaakhirka ama tobanka dambe ramadaan saxaabadu markay ku riyoodeen nebigu sal ley wasalam waxaan ku riyooday buu yidhi aniga oo leylatulqadriga salaadeeda subax anoo dhoobo iyo biyo ku sujuudaya anoo dhoobo ku sujuudaya marka wuxuu leeyahay abu saciidin alkhudri waxay dhacday habeenkii kow iyo labaatanaad subaxdeedii baa roob da'ay waxaan arkay buuhi nebigu sal lay waslam marka roobkii waa masaajidkiisii markaa madiina sujuuday oo dhoobadii ay wejigiisa ku taallay xadiiku marka saasuu ku yimi saas waa xadiiku ayb laakiin istidlaalkani waxoogaa wuxuusan wuxuuna isyaro qabanaynin xadiidkan abu saciidin alkhudri safar ma aha nebigu socoto ma ahayn wuxuu joogay magaaladiisii masaajidkiisii buuna joogay kan horena wuxuu ka hadlayaa ruux socota oo safar ah laakiin maqsuudka uu hadda ka leeyahay sheekhu isaga wax weeyaan uun ama safar ahow ama xadar ahow oo safar ha noqonin mee gurigaaga jooge marba hadduusan dhib weyn uusan jirin wuxuu leeyahay waa inaad yani aadan ruqsada qaadaninee aad muxuu ahay salaadii sideeta u tukata wa oo doobada iyo dhex gasho sidaasuu le maana saasuu wata wa can aamir ibni rabiicata qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sal ly wasalam walxaal huwa nebigu calaa raaxilatihi uu rarooydiisa korkeeda ku sugay hashii u rarnayd uu dul saaranya yusabbixu uu sunnaysanayo yuumii uu tilmaamayo bira'sii madaxiisa uu ku tilmaamayo qibala ayi wijhatin dhinac kasta oo tawajahu ay ula jeedsataba dhinac kastoy ula jeesato hasha uu saaran yahayba wuu tukanayo wuu jeesanaya walam yakun mana uusan ahaan jirin yasnacu mid sameeya dalika arrinkaa muusan samayn jirin fi salaati almaktuuba salaada waajibkaa dhexdeeda salaaddu hadday waajibtoo farad tahay muusan hasha korkeeda ku tukan jirin laakiin salaadaha sunnadaa buu ku tukan jira waanu tegi doonnaaye ee salaadaha sunnada ah ayaga gaadiidka korkiisa waad ku tukan kartaa adoo kari kara inaad degto oo heli kara inaad gaadiidkaaga istaajiso oo wax dhiba uusan ku haynin ayaad hadana waxaad samayn kartaa inaad gaadiidka korkiisa saga tukato dhinacuu dooni ha u jeesada bas baad saaran waad saga tukan leanna waxa weye salaadda waajibka ah markii salaadda sunnaha markii gaadiid la saaran yahay iyo xilliga dagaalka adag iyo xaalado waxaa jira qiblada ujeedsigeedu uu dhacayo muxuu ahaaye oo ayna laazim noqonaynin marka waxaa ka mid a salaada naafilada sunnada ruuxa safartaee gaadiidka saaran qiblada inuu u jeedsadaay laazim ah waa ka dhacaysa meel alla meeshii gaadiidku kuula jeedsadaba waa tukan adoo dushiisa saara taa waa salaada sunnada wey ijmaac bayna soo guurinayaan safarta markuu ruuxu yahay culimmadu soo guurinayaan alimaamu nawowi ciraaqi iyo xaafidka waa ibn xajare ayaa soo guurinaya masalada iyada laakiin markuusan ruuxu safar ahayn oo uu gurigiisa joogo ma bannaan waa ma bannaan inuu gaadiid korkii ku tukado salaada sunnadaa laga hadlayaa macna waxaa qaba in lagu tukan karo isagoo ruuxu uusan socoto ahayn xataa alimaam abu yuusuf iyo a'immada shaaficiyada rag sida abu saciid ilasdakhri iyo iyo ahludaahirka iyo culimaa qabta xataa adoon safar ahayn oo magaaladaada jooga gaadiidka korkiisa sunno waa lagu tukan karaa bay qabaan ee safar keliyata maaha ayib safarkaasi axaadiistu ay tilmaamayso ama safar dheer ha noqdo ama safar gaaban ha noqdo wax kala qaadaya ma jiro waana madhab اljumhuur licadami taqyiid lanna axaadiistu ma qaydinoo safar dheer kuma qaydin safar gaaban iyo mid dheertoona mayna kala qaadin macna arinta iyada ah axaadiista daahirkeeda waxaa kaloo ka muuqda inay khaas ku tahay ruuxa gaadiidka saaran waana madhabu ahli daahir abu xaniifa madhabkiisii axmed waa ruuxii gaadiid saaran umbaa samayn kara bacdu ahlicilmiba waxay leeyihin xataa haddaad lugaynayso haddaad lugaynaysa xataa oodan gaadiid saarnayn lugaynta aad lugaynaysaad iska tukan kartaa adoo socda rukuucdiiiyo sujuuddiina waad ishaari socodkaagana waad iska wada jidkaagad hayni laazimah inaad gaadiid saaranta laakiin axaadiista masalada ku soo aroortay waxaa ka muuqata rukhsadaasi ruux gaadiid saaran inay leedahay sidaas way macnaa xadiidkaasi muxuu ahaayey qibala ayi wijhatin tawajahu walam yakun yasnacu dalika fi salaati lmaktuuba buhariiyo muslim baa walam yakun yasnacu dalika fi salaati almaktuuba waxay ku tusaysaa nebiga ma ahayn dhaqankiisa salaadaha waajibka inuu gaadiidka korkiisa ku tukado wuxuu samayn jiray gaadiidka waa istaajin jiray waa la degi jiray salaadaha waajibka dhulkaa lagu tukan jiray sidaasuu hadyigiisu ah salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin waxaa taa ka baxsan sidaasi waa markuu xaalku caadiya laakiin markay acdaar timaado oo darar u imaanayo markaasi kuma jirto waataan horay usoo sheegnay man xaalada hore weye ama xaaladdu markay caadi tahay gaadiidka korkeeda laguma tukan karo salaadaha waajibka baabu ittikhaadi mutacabadaati alkufaar wa mawaadici alqubuuri idaa nubishat masaajida wuxuu baab u yahay ittikhaadi mutacabadaati gaaladu meelahay ku cibaadaystaan oo laga dhigto wa mawaadici alqubuuri iyo qubuurta meelaheeda idaa goortii nubishad la faago qubuurta masaajida in masaajid laga dhigto laba mas'alaa baabkani ku saabsan yahoo gaaluhu magaaladu meelahay ku cibaadaystaan kaniisadaha iyo eh, guryaha iyo goobaha ay yahuuddu ku cibaadaysato gaalada kale meelahay ku cibaadaystaan meelahaa meel lagu tukada ma laga dhigan karaa oo laba macno ah ayadii oo dhan inta la bedelo booskeeda masaajid ma laga dhisi karaa inta la dumiyo macnaha labaadna ayadoon la duminin oo sideeda u taagan salaad ma lala geli karaayo ma ku asaxaysaa waa qodob qodobka labaad waxaan soo marnay in aan qubuurta dhexeeda lagu tukan karin haddii qubuurtii la faago oo lafihii laga saaro ama meydkii laga bixiyo meeshaama lagu tukan karaa qubuurtuna laf saarayana qubuur gaala ay ahaayeen meeshaama lagu tukan karaa taas way midda markaasi uu labadaa mas'ale ayuu meeshan u baabaynaya macnaha baabu ittikhaadi mutacabadaati alkufaar gaaluhu gaaladu meelaha ay ku cibaadaystaan ka dhigashadeeda masaajidda laga dhigto wa mawaadici alqubuuri iyo qubuurta meelaheeda idaa goortii nubishad la faago oo la saaro meydka iyo lafihiisa iyadana masaajida laga dhigto masaajida dambaa ka wada dhexaysa itiaadka mafcuulkeedii wa can cumaan bni abi alcaasi ana annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu amarahu wuxuu amray an yajcala inuu ka dhigo masjida aa'ifi magaalada daa'if masaajidkeedii inuu ka dhigo xayu meeshii kaana ay ahaan jirtay dawaqituhum sanamyaalkooda yani islaamka ka hor intayna soo islaamin meesha asnaamtoodu ooli jirtaiyo guryihii u dhisnaa meeshaa lafteeda masaajidka ka dhis meeshii asnaamtu ooli jirtay masaajidka dhis waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey dawaaqiitu waa jamcu daaquut daaquutkana waxaa la yidhahdaa cid kastoo alla ka la ateeco ama la caabudo ama loo xugum tago bibaatil waxaa soo gelaya asnaamta shaydaankaa soo gelaya saxaradaa soo gelaya kullu dalika dawaaqiid baa laisku rawa waxaa wariya abu daawuudda baa wariya wabnu maaja halkanse waxaa laga wadaa waa bayt sanam asnaamta iyo guryahay ooli jirtay baa laga wadaa rawa waxaa abu daawuudda baa wariya wabnu maaja sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira la yidhahdo moxamed ibni cabdillaahi ibni ciyaad oo majhuula ku jira sanadka xadiidka ayb sida uu leeyahay alimaamu dahabi waa nin majhuulah ibni xibbaan isaga jaryan calaa qaacidatihi oo yani waxa weeyaan eh, tawhiiq lmajaahiil isagu mxuu ahaay wuu tawhiiqi iqaadkiisuu ku keenay waxaana ku kadsoomay arrintaa iyada alimaamu nawowi markaasuu yidhi isnaadu jayid marka sanadkiisu jayid ma ah waa daciif ayb xadiidkan waxaa loo deliishaday in masaajidda laga dhisi karo meelihii alla cid aan ahayn lagu caabudi jiray meel kiniisad ka dhisnayd uu ka dhisnaa eh, mxuu ahaay tambalka muxuu ahaay maalan eh, ama siikha ama hunduuska eh, diimahan kale dadka haystee baatilka ah meelihii ay ku caabudi jireen asnaamtiiyo alla cid aan ahayn meelahaas in masaajid loo bedeli karo oo laga dhisi karo sidaasaa loo deliishanaya oo macnaheeda waxaa laga wadaa ma diidayso in ilaahay cid aan ahayn lagu caabudi jiray oo shirki iyo gaalnimo lagu samayn jiray ma in la bedelo oo cibaado xaq iyo daaca rabbi lagu sameeyo ma diidayso iskama hor imaanaysa macnaha wixii hore waa laga bedelay dhulkii waa la daahiriyey khayr iyo tawxiid baa isu bedelay ilaahay salaadiisii waxaa lagu hayaa dikrigiisa iyo yani tawxiidkaasaa lagu haya taas isma diidaysa macnaha laga wada macnaha ficlanna waa siday saxaabadu sameeyeen ridwaanullaahi calayhim bilaaddii ay furteen iyo dhulkii ay qabsadeen dhammaantii meelihii ilaahay ka sokoo lagu caabudi jiray dadkii markay diinta islaamka soo galeen masaajid baa loo bedelay ah, yani haddayna dadku markaa soo islaamin oo ahlu dimme yihiin gaalo aan diinta soo gelin yahuud ama nasaare ah laakiin ballan la galay cahdi iyo heshiis noolaansho muslimiinta inay la noolaadaan oo dowladdooda ku hoos noolaadaanoo hadday dad noocaasoo kale a yihiin xuquuq bay leeyihiin xuquuqday leeyihiin waxaa ka mida inaan macaabidooda laga duminin oo kaniisadahooda iyo meelahay ku cibaadaystaan inaan laga duminnin saas man marka taasi waa dad gaalnimadii weli baaqi ku ah mayna soo islaamin muslimiinta dhexdoodaiyay ku hoosnool yihiin dowladdii ku hoosnool yihiin mujtamac muslimkay ka mid yihiin yacni waxa weeye nidaam ahaanay hoos yimaada ay qayb ka yihiin laakiin diintoodii bay haystaan caqdu dimma iyo cahdi bayna kula nool yihiin muslimiinta markaa waa loo daynayaa macaabidooda iyo kiniisadahooda iyo waa loo daynaya ayb ee waxaa laga wadaa dad gaalo ahaa oo soo islaamay oo diinta islaamka soo galay oo gaalnimadii ka tagay meelihii ay ku cibaadaysan jireen maxaa lagu samaynaya waa la duminaya masaajid baa loo bedelaya taasaa laga wadaa man ayb wa qaala lbukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi xadiikaasi ee aan tilmaannay inuu daciif yahay waxaa inagaga filan xadiidka labaad xadiidkan aharkan cumar ibnu cabbaas xadiidka ka dambeeya oo qays ibnu talq ibnu caliyin can abiih xadiidkaasaa inagaga filanoo kutusaya suganna meel eh, muxuu ahaayey eh, eh, alla kasokoo lagu caabudi jiray in masaajid loo bedeli karo qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa qaala cumaru umar wuxuu yidhi innaa annagu laa nadkhulu ma gallo kanaa'isahum kiniisadahooda ma gallo min ajli tamaahiil taalooyinka dartood allatii taasoo fiihaa kaniisadaha dhexdeeda asuwari sawirada dartood asuwaridaasi waa la hoos dhigayaa waxaana loo hoos dhigayaa bimacnaa badel oo kale ama bayaan oo kale waa tamaaiishay sii caddaynaysa kelimatu suwar ama surana way ka guda weyn tahay timaalka ama tamaaiisha waxaa xagga ahaan ka guda weyn suwarka marka min jli tamaaiil taalooyinka timaalka inta badan waxaa la yidhaahdaa waa sawirka jurmiga leh ama taagan ama fadhiya ee inta badan la qoro ayaa timhaal la yidhaahdaa sawirkuna waa ka guda wen yahayoo kaana waa noqon karaa mid derbiga ku dhagan wuu noqon karaa muxuu ahaayey mid waraaq ku yaala waa noqon karaa sawirka ka guda weyn macnaha innaa annagu laa nadkhulu ma galla buu ihi min ajli tamaaiili sawirada dartood allatii taasoo fiihaa kiniisadaa dhexdeeda asuwari sawirada darto tamaaiishaad ka bedelaysa manaa waa bayaan iyo caddayn ahaan macnaha ayb qaala wuxuu yidhi waa bukhaariye wa kaana wuxuu ahaa ibnu cabbaasin cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu ahaa yusallii mid tukaduu ahaa filbiicati kaniisada dhexeedu ku tukan jiray ilaa biicatan kaniisad mooye oo fiihaa dhexdeeda ay yihiin tamaahiilu sawiro ay yihiin mooye haddii kaniisadu ayna sawiro lahayn ibn cabbaas waa ku tukan jiray haddayse kiniisadu sawiro leedahay muusan ku tukan jirin ayb labada aar aharka cumar bukhaari baa soo saaray tacliiqan isagoo mucallaqu wariyey laakiin isaga oo mawsuula waxaa xidhiidhiyey cabdurasaaq fi lmusannaf min ariiqayn laba ariiq buu ku wariyey labada ariiq ba waxay isugu imaanayaan naafic mawla bni cumar can aslam mawla cumar labada ariiq mid ka midana daahirkiisu waa saxiix isla ariiqaa laftiisa isagana waxaa ku wariyey alxaafid ibnu mundir fii kitaabihi alwsat ariiqa kale waxaa ku jira cabdulaahi bni cumar alcumari oo dacfi baa ku jira laakiin duruq kaleetana wuu leeyahay aarka cumaroo duruq kaleoo dhowra buu leeyahay almuhim aarka cumar waa sugan yahay oo wuu ka sugan yahay waana aar saxiixa wey ayb amaa aharka ibnu cabbaas isagana waxaa soo saaray ibnu abi shayba fi lmusanaf baqawi fii musnad iljacdi jacdiyaadka midka la yidhahdo wey cabdillahi ibni cabbaas buu ka warinaya wuxuu leeyahay wuu kariha asalaata fi lkaniisa wuxuu kahday cabdullahi ibni cabbaas in lagu tukado kaniisada dhexdeeda ida kaana fiiha tasaawiir haddii kaniisada dhexeeda ay sawirro yaalaan aarka cabdulahi ibni cabbaasna isaguna waa saxiix kadalika ibnu mundir baa soo saaray fi lwsat biisnaadin oo fii haayat sixa buu isaguna ku wariyey cabdullahi bni cabbaasna waa ka sugan yahay cumar iyo cabdulaahi labadaba marka waxaa ka sugan hadday kiniisadaha iyo meelaha lagu cibaadaysta ee gaaladu ku cibaadaystaani sanamyo yaallaan ama sawirro yaallaan inayna lagu tukan karin haddiise laakiin ayna sawirro iyo sanamyo midna lahayn inay salaadu ku asaxayso ayaa cumar iyo ibnu cabaasba ka sugan labadaba ayb inay salaadda ku asaxayso lagu tukan karana waa madhabka jamhuur ahlilcilmi sida culimadu u badan yihin waa sidaa waxaa qaba oo saa u kala qaadaya cumar saan sheegnay ibnu cabbaas taabiciinta rag badan oo ka mid a ah. xasanulbasri shacbi cumar ibni cabdilcasiis nakhaci waxaa kaloo qaba sidoo kale alimaam alawsaaci maxamed ibnu siriin cataa ibn abi rabax alimaam athawri alimaam shaafici asxaabtiisa iyagu maca alkaraaha bay leeyihin waa kahanayaan waxaa doortay sidoo kale alimaam ibnu mundir isaga fi lawsat ayuu ku dooranaya wuxuu leeyahy saasaa xoog badan inay salaaddu ku asaxayso kiniisada dhexdeeda haddayna sanam lahayn wuxuuna u deliishanayaa axaadiistan soo marnay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura ah, dhulkao dhan waxaa la meel aan ku tukado kuna dahaaro qaato soo ma wuxuu leeyahay marka xadiidku waa caam arladoo dhan waa caam wax ka saaraya meelahan oo dhahaya iyaga salaadu kuma asaxayso daliil bay u baahantahay daliilu takhsiis baa loo baahanya daliilu takhsiis haddaan lahayninna salaaddu waa ku asaxaysaa buu leeyahy saas way macnaha isla sidaa waxaa qaba yani waxa weeyaan mxuu ahaayey daahiru kalaami axmed weeyaan maca alkaraaha aktharu asxaabi baa iyaguna qaba ibnu qudaama sidoo kale wuxuu ka war kasoo yani uu isaguna ka xikaayooday alimaamu maalik adiga warka murtidiisu waxa weeye culimmada badankood baa qaba inay salaadu ku asaxayso goobaha iyaga qaarkood waxay leeyihiin macal alkaraaha oo way kahanayaan waxay leeyihiin waa laga fiican yahay khaasatan hadduu meel kale heli karo qaarna waxay leeyihiin bilaa karaaha wax karaaha kuma jirto hadday sawiro leedahay in badanoo ahlilcilmiga ah way diidayaan markaa oo marka ay sanamyo iyo sawiro iyo yaallaan markaasi in badann badanoo culimmada ka mida ah way diidayaan man ayb an qays bni طalq bni caliyin can abiihi qaala wuxuu idhi waan baxnay wafdan anagoo wafdi ah ila nabiyi nebiga sl lay slam xaggiisaan u baxnay fa baayacnaahu markaasaan la mubaayacoonay nebiga sl lay slam bayacaan la galay heshiis wa sallaynaa waan tukannay maahu nabiga la jirankiisaan tukanna waa la tukannay wa ahbarnaahu waxaanu u sheegnay anna biardinaa dhulkanaga inay ku sugan tahay biicatan kaniisad oo lanaa annaga noo sugnaatay culimmada qaarkood waxay leeyihiin sawmacatu raahib waa wadaadka suufiga ee duurgalka nasraaniga ah meesha uu ku cibaadaysta waa raahibku waxa weeyaan asalka waxaa loo isticmaalaa eh, muxuu ahaayey suufiyada adduunyada intay ka dhexbaxdo duurkaa meel ka dhista oo meeshiisaa isaga cibaadaysta naagaha iyo dumarka iyo tabcashada adduunyada iyo kulli isaga dhexbaxa marka waa suufiyada nasaarada marka qoladaas meesha ay dhistaan ay ku cibaadaystaan culimmada qaar baa ku fasiray qaarna waxay leeyihiin albiica hiya alkanaa'is waa kaniisadaha macnaha dambuuna ibnu xajar rajaxaya oo wuxuu leeyahay waa kanaa'ista yaalaga wadaa man ayb waxaas la mida kaniisadda waxaa la mida waxa loo yaqaano baytulmadaariska oo yahuudda waa meeshay ku cibaadaystaan waxaa kaloo la mida bayt sanam wa bayt naar ah, dabka la caabudo oo dadka dabka caabudaaya meesha uu dabku yaallo ayaduna meeshaasay la mid tahay waxaa la mida qolada sanamka caabuda sanamku meeshuu u yaallo ah, waxaa la mida san hadda soo tilmaanay waxaan la yidhaahdo temballada waaweyn temballaa mxuu ahaayey hadda hunduuska iyo siikha iyo kulli meelaha ilaahay cid ahayn lagu caabudo o dhan isku xugun bay noqonaysa saasa marka soo wadagalayaan mana wa ahbarnaahu waxaan u warrannay nabiga anna biardinaa dhulkanaga inay ku sugan tahay biicatan kaniisad oo lana annaga noo sugnaatay wastawhabnaahu nebiga waxaanu ka dalabnay inuu noo hibeeyo oo uu siiyo min fadli tahuurihi biyaha uu ku dahaaro qaatay ee uu ku weysaystay waxa ka soo hadhay tahuurku waa biyihii lagu dahaaro qaadanaya bifatxi ta yacni waxa weeye biyaha uu ku dahaaro qaatay ku weysaystay inta soo hadhay inuu na siiyo ayaanu ka dalbanay oo uu noo hibeeyo fa dacaa markaasuu nebigu u yeedhay sal lay slam bimaa'in biyuu u yeedhay fa tawada'a waa weysaystay wa tamadmada waa luqluqday uma kadibna sabbahu wuxuu ku shubay biyihii ku luqluqday ee uu ku weysaystay fii idaawatin yani waxa weye weel ubaweyso weelkii uu ka weysaysanayay ayuu dib ugu shubay wa amaranaa wuuna amray oo faqaala wuxuu yidhi ukhrujuu baxa fa idaa goortii aataytum aad tagtaan ardakum dhulkiinna markaad tagtaan faksiruu jabiya biicatakum kaniisadiinna jabiya dumiya kaniisadda wandaxuu waxaad ku shubtaan makaanaha meeshay ay ku taalay eed ka jabiseen bi haadalmaa'i biyahan ku firdhiya biyahan ku saydha waa biyihii nebiga sal lay waslam weysadiisa ka soo hadhay waay ay qaateen la tageen biyaha ku saydho meesha ku firdhiya watakhiduuhaa waxaadna ka dhigataan masjidan meelaad ku tukataan ka dhigta masaajidkana meeshaa ka samaysto halkaa ku cibaadaysta rawar nasaa'iyi baa wariyey sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan xadiikaasi sanadkiisu waa xasano waa sugan yahay buu leeyahay waana xadiidka uu leeyahay wuxuu inagaga filan yahay oo inaga deeqayaa xadiidkii baabka ugu horreeyey cumaan bn abilcaas ee daciifka noqday kana inagaga filan muxuu faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa meelaha allah cid aan ahayn lagu caabudo dadkeeda hadday soo islaamaan isla meesha lafteeda inta la dumiyo in masaajid laga dhisayo waana taan soo seegnay inay saxaabadu samayn jireen dhulka islaamku gaadhay ee dadkiisu ay soo islaameen goobihii ay ku cibaadaysan jireen ayaa la bedelay oo masaajid loo bedelay saas man marka waxay kutusi inaysan wax dhiba maanica lahayn su-aasha laysweydiinaya waxa weye biyaha nebigu sii dhiibee lagu firdhinaya maxay tahay allahu aclam ah, laakiin nooc tabarugaa ku jira waa barakaysi la barakaysanayo nebiga aahaartii sal ly waslam saxaabadu say u barakaysan jireen oo meesha ay biyuhu ku weysaystay gaadhaan iyo maryihiisa iyo timihiisa iyo waa la barakaysan jiray meeshan marka masaajidka laga dhigayo in biyahaasi barakadaasi la barakaysto oo biyaha lagu saydo inuu maqsuudkiiba dheci karta waxaa kaloo dhici karaysa inuu maqsuudku yahay meelaha inta badan ilaahay cid aan ahayn lagu caabudo waa meel shayaadiintu degantahay ah, ilan shirki iyo balaayaa ka jira shirkiguna waa shaqo shaydaan marka inay shayaadiintu meesha deganaydoo shayaadiin lagaga saarayana way suroobi karta oo ay sawaariikh tahay shayaadiinta lagu erya ayadana wax suroobi karay allahu aclam laakiin waxaa laysla ogol yahay inaysan bacda mowti rasuulillahi sal ly sl nabiga dhimashadiisa kadib inaynan sharti ahayn meesha macbadku ku yaallo in biyo lagu saydho sharti ma aha xayaatadii iyo aahaartiisii la barakaysanayay bay hadda waa uun la dumin kadibna mxuu ahaay masaajidka umbaa laga dhisay sidaas weya wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya sal lla lay waslam nebigu wuxuu ahaa yuxibbu mid an yusalliya inuu tukado xayu meel alla meeshii adrakathu ay ku qabato asalaatu salaadu ay ku qabato meel alla meeshii salaadu ku qabato inuu ku tukaduu jeclaan jiray wa yusallii wuxuu tukan jiray nebigu fii maraabidi alhanami adhiga xeradiisa iyo meelaha uu fadhiisto wa annahu nebigu sal lay slam amara wuxuu amray bibinaa'i masjidi masaajidka dhisidiisa ayuu amray masaajidkiisa in la dhiso ayuu amray masaajidkii madiina fa arsala markaasuu cidiray diray mala'in ashraaf oo min bani najaar reer bani najaar ah mala'a waa ashraafu lqowm ama cilyat lqowm yacni dadka ama reerka dadka ashraaftoodaaah odayaashooda acyaantooda ayaa la yidhaahdaa mala la yidhaahdaa waana inta badan mujtamacaadka dadka matalo waay u hadla qaala almala'u qur-aanka waa ka ah, inta badan rususha iyo xaqa dadka ugu horreeya ka hor yimaada waay ayb waxaa laga wadaa fa arsala ilaa mala'in min bani najaar reerka reer bani najaar layidhahdo reer ansaareed ka tirsan qoyskaasi odayaashiisii iyo ayuu u cidiray fa qaala wuxuu udhi bani najaar reer bani najaarow aaminuunii ila lacagtama ama lacagtiisa ii sheega bixaa'iikum beertiinna haadaa ee kan ah, ah yacni beertan ama dhulkan lacagtaad iga siinaysaan ii sheega ah, igula gorgortama saasuu ku yidhi waa meeshii masaajidka laga dhisay qaaluu waxay dhadeen laa wallah laa maya bay dheheen wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay laa natlubu ma dalbayno amanahu lacagtiisa ilaa ila allah alla xaggiisa mooye cid kale ka dalbamayno Ah, kaa iibin mayno kuuna la gorgortami mayno lacagna kuma rabno lacagtiisa iyo ilaahay baan ka rabnaa ajirkeede waa kukaasa le fa qaala anas wuxuu yidhi fa kaana waxaa ahaa fiihi xaa'idkaa dhexdiisa ama meesha iyadaa waxa ahaa maa aqulu lakum waxaan idiin sheegi rabo maa aquulu waxa aan leeyahay lakum idinka idin leeyahay oon hadda idin sheegayo ayaa meesha ahayd oo yani waxa weye dhulku wuxuu ka koobnaawa qubuurulmushrikiina ayaa ahayd gaaladii jaahiliyadii qubuurtoodii meeshaa lagu aasayoo dhulka way ku aasnaayeen wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaa xaa'idka yacni khirabun ama kharibun labada waa la xarakeeyaa yacni meel beer ahaan ah kharibka waxaa la yidhaahdaa waa dhulka la falay oo beer ahaanta loo falay waa oo gododka iyo leh ayaa la yidhahda macnaha wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaa xaa'idka eedan nakhlun geeda timir ah intaas isugu jira dhul beer ahaan loo yara diyaariyey iyo dhul xabaalo ku yaalaan oo maqaabirtii gaalada ah iyo dhul geeda timira ay ku yaallaan fa amara markaasuu amray annabiyu nebigu sal lay slam biqubuuri lmushrikiina gaalada qubuurtoodii iyo xabaalahoodii ayuu amray in la faago fa nubishad markaasaa la faagay ah, qubuurtii wixii lafa ku jiray bannaankaa loo soo saaray ayb uma kadibna bilkharibi aw ilkhirab wuxuu amray nabigu nebigu sal ley ee dhulkii beerta ahaa fa suwiyat markaasaa la simay dhulka markii la falo yani waxa wey godod iyo meel kale hoosaysa iyo waxbuu isagiina wuxuu yidhi hal la simo oo markaasaa la simay uma kadibna binahli ayuu amray geedihii timirta ahaa fa qutica markaasaa la gogooyey geedihiina waa la jaray fa safuu markaasay safeen annahla geedihii timirta ahaa waxay safeen qiblat almasjidi ah, masaajidka qibladiisay ku safeen bimacnaa markay geedihii soo googooyeen masaajidka qibladiisay isdul saar saareen oo dhigeen wa jacaluu waxay yeeleen cudaadatayhi labadiisa muxuu ahaayey cudaadatayinka waxaa la yidhaahdaa waxaan loo yaqaano fareemka haddaan dhahno fareemka albaabka yani labada dhinac darbiga ka haya ayaa waxaa la yidhaahdaa cidaado la yidhaahda yani waxa weye hadda fareen baan u naqaanaa taqriban baa la yidhahda waa kelima ingiriisaan u malayna mise waaqaan ayb wajacaluu waxay yeeleen cidaadatahi ama cadaadatayhi fareemkiisana waxay yeeleen iyo labada derbi ee albaabka haya waxay ka dhigeen alxijaarata dhagaxyaan bay ka dhigeen wa jacaluu bilaabeen saxaabadu yanquluuna inay raraan asahra dhagaxdii inay soo qaadaan dhagaxdii lagu dhisayey inay soo ururiyaanoo soo qaadaan wahuwa alxaal hum iyagu yartajizuuna ay ku geeraarayaan iyagoo geeraar ahyo tix gabaya qaadaya wanabiyu nebiguna sal lay waslam macahum la jirankooda uu yahay wa huwa nebiguna yaquulu uu leeyahy allahuma laa khayra ila khayra alaakhira faqfir lilansaari wlmuhaajira allaahuma allahyow laa khayra khayr ma jiro ilaa khayra alaakhirati aakhara khayrkeeda mooye ee faqfir allow u dhaaf lilansaari ansaar u dhaaf walmuhaajira iyo muhaajiriin nabiguna sal lay waslam isaguna hadalkaasu eh, yuu lahaa saxaabaduna iyaguna tix yani irtijaaska waxaa la yidhahdaa yani waa eh, eh, shicirka qaybtiisa rajsiga la yidhahda ayay qaadayeen oo inta badan waa gabaygan ama tixda lagu shaqada lagu galo oo marka la shaqaynayo dadku ay hawsha hayaan ayaa muxuu ahay la qaadaa xoolaha marka la shubayo marka wax la dhisayo marka hawsha la hayo waxoogaa waa laysku maaweeliyaa taasay marka qaadayeen macna ayb mukhtasarun weeye xadiidkani mid la soo gaabiyey min xadiiin baa laga soo gaabiyay muttafaqun calayhi ay bukhaari iyo muslim iyo soo saareen axmed ay soo saareen ayb xadiidkaasi wuxuu meesha u keenay tarjamada qaybteedii dambe oo ahayd wa mawaadicu alqubuuri idaa nubishat qubuurta marka la faago oo meydkii ku jira laga saaro lafihiisii la saaro meeshaasi qabriga laga saaray masaajid ba laga dhigan karaa tii bay ka jawaabaysaayo dee masaajidka nebigaee madiinaba meesha uu ku yaalay asalkeedu qubuur gaalay ahay qubuurtii dadkii ku jirayee lafihii markii laga saarayna masaajidka nabiga laga dhigay sal lay slam marka maqaabirta dadka gaalada ah ee yacni waxa weye muxtaram ma aha saas daraaddeed waa la saari karaa meelo cibaadaha laga dhigan karaa waa la saari karaa waa la isticmaali karaa amaa maqaabirta muslimiinta iyo qubuurahooda ayaga maya leanna waxa weeyaan eh, ruuxa muslimka intuu nolosha markuu nool yahay ixtiraamka uu leeyahay ayuu markuu dhintana leeyahay maqaabirta caamkaee marka muslimiintu ay leeyihiin lamana degi karo goob cibaadana lagama dhigi karo lamana saari karo allahuma ruux muxuu ahaayey meel mamluugoo ruux khaasa uu leeyahay ama dad khaasa dhulkood ruuxii lagu aasay ruuxaasoo kaleeto waa la saarayaa kadibna maqaabirta muslimiinta lagu daraya lanna meesha lagu aasay xabaala ma ah sooma meesha lagu aasay dad baa marka waa laga saariyoo maqaabirta muslimiinta lagu dariya meeshiina waa la intifacsan karaa laakiin meesha asal ahaan hadday maqaabir tahay cid gooniyana ayna lahayn maqaabirtuna maqaabir muslimiin ay tahay lamana saari karo lamana intifacsan karo walaa masaalix caamaan loo intifacsan karin walaa masaajid baan laga dhigi karin walana waan waa ifiy akhra way adiga ifiy akhradii muqdisho ee muslimiinta ah. weeyaan macna waa arrin saxsan maaha walaa andimada walaa dowladaha jira inay sameeyaan sax maaha leanna yani weeyaan maqaabirta muslimiintu xayaatadoodii siday ixtiraamku leeyihin bay markay dhinteenna leeyihin maaha marka lagu xadgudbo maaha ayb baabu fadli man banaa masjidan wuxuu baab u yahay ciddii masaajid xadiiskaasi marka waxyaaluhu inoo faa'idaynaya waxaa ka mid ah qubuurta baaba'day een markaa muxtaramka ahayn in la saari karo saan sheegnay baabu fadli man banaa masjidan wuxuu baabu yahay ruuxii masaajid dhisay fadligiisa can cumaan bni cafaanin qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yaquulu man banaa ruuxii dhisa masjidan masaajid dhisa man banaa ruuxii dhisa lilaahi ilaahay dartii masjidan masaajid ugu dhisa bana allaahu allah u dhisa lahu isaga milahu mid la mid ah filjannati jannada dhexeedu uga dhisa muttafaqun calayhi man banaa lilaahi masjidan waa nakira la yidhahdaa tankiirkaasi wuxuu faa'iidaynayaa bimacnaa mutlaq almasjid masjid uun wax masjid uu noqon kara ha yaraado ha weynaado macnahaasuu faa'idaynaya riwaayada dambana sii caddayn doonto mila hudaasaa culimmadu isweydiinayaan intaynaan gaadhin man banaa lillaah kelimada lilaahina waxay qaydaysaa dhisidda aad dhistay ujeeddadiiyo qasadkaad leedahay haddii ilaahay dartii ay kaa tahay iyo ilaahay raalli geli umbaad helaysaa ajirkan laakiin haddii qasadku kaa hallaysan yahay oo aad istustus iyo halugu maqle iyo faan iyo tartan iyo saan u tegi doonno qasadkaa haddaad leedahay ajirkan ah ka heli maysid bal haddaad baxsataad burasida waaba lagu haystaabe in laguu cadaabaaba dhici kartaba leanna acmaasha saalix oo dhan hadday qasad niyo wanaagsan weydo oo arrintu ay niyadu isbadasho waxay isu bedelaysaa camal lagu cadaabgalo bay markaa noqonaysaa man ayb mila hudaasi bay culimmadu isweydiinayaano ruuxii masaajid dhisa isagoo kalaa jannada looga dhisaa isagoo kale dhankay isku mid ka yihiin mumaahaladu waa dhankee jaanibkee waay isaga oo kale oo sidiisoo kalea ma suroobi karto leanna daahirka waxaa diidaya guryaha jannada ku yaalla iyo guryaha adduunyadu isku qaab uma yaallaan dhankaa isku mid mar kama noqon karaan xaggee laga wadaa marka culimmada waxay leeyihiin waxay isaga mid ka yihiin fii musama albeyt magac guri umbaa ka dhexeeya oo kan guri siduu masaajidka guri u yahay umbaa isagana guri looga dhisay laakiin labada guri inay isku mid noqdaan laazim maaha gurinimada umbaa ka dhexaysa sidaa qaar baa odhanaya qaarna waxay leeyihiin e, xagga layskaga shabahaya waxa weeyaan min xayu sifa oo waasacnimada maadada aad ka dhisay iyo saaad u adkaysay iyo sidaad u ballaadhisay iyo sidaad u hagaajisay ayay u noqonaysaa oo ajir iyo guri sidaasoo kale ah oo dhankaa kala mid ah ayaa lagu siinayaa oo loo dhisaya saas manaa culimmada qaarna halkaasay mumaahalada ku fasireen wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma can nebi sal lay slm nebiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi man banaa ruuxii dhisa lilaahi ilaahay dartii masjidan masaajid u dhisa walow ka mifxasi qataatin walow shimbir meel ay faagatay oo kaleba ha noqday libaydihaa ukunteeda darteedna ay u faagtay ah, oy carrada uga qaaday bana allaahu allah u dhisaya lahu isaga baytan guri buu u dhisayaa fi ljannati jannada dhexeed uga dhisaya waxaa wariyay axmedu wakadalika waxaa soo saaray bazaar daawuudin atayaalisi ibn abi shayba taxaawi sanadkiisana dacfi baa ku jiro jaabirin jucfi nin la yidhaahdo ayaa ku jira oo daciifa laakiin shawaahid buu xadiidka markaan ka hadlaynoon leenahay dacfi baa ku jira waa markuu wato ziyaadada ah walow ka mifxasi qataatin libaydihaa ziyaadadaa markuu wato ayaa sanadkiisu daciif yahay laakiin shawaahid buu leeyahay oo waxaa jira xadiidu abi darin cinda dayaalisiyi wabni abi shaybata wataxaawi walbayhaqi oo saxiixaa jira oo isagana ziyaadadaa wata ibnu xibbaan baa saxiixinaya wakadalika waxaa jira xadiid kaloo jaabir bnu cabdilah cinda ibnu maajah oo uu saxiixinayo ibnu sidaas daraaddeed buu xadiidku bishawaahidihi saxiix ku noqonaya isagoo ziyaadada wata isagoo ziyaadada wata ayuu saxiix noqonaya bishawaahidihi ayb xadiidkani wuxuu wataa kii horuu la mid yahay laakiin ziyaadadu wata wax weeyaan walow ka mifxasi qataatin libaydihaa yacnii masaajidka aad dhistay qiyaastiisu haba la ekaato meel shimbiri faagtay oo ukunteeda ay u diyaariso carrada uga hagaajisay oo kalaba ha la ekaaday mifxaska laga keenay min faxasa idaa kashafa shayga marka intaad faagto aad faydo ayaa la yidhahdaa faxsiga mifxaskana waa meesha way macnaha qataadka waxaa la yidhahdaa waa nooc shimbiraha ka mida nooc shimbiraha ka mida weeye wadaadada soomaalidu macno midunbay iska saari jireen maaqaano qaar waxay dhihi jireen xidinxiitay ku fasiri jireen laakiin xidinxiitada waxaa uga dhow baa la yidhahdo curcuri baal curcuri la yidhahdoo israacda oo koox koox u socota oo qoollayda leeg ayaa uga dhow markaad fiirso macnaha qiyaastay ka bixi culimmadu macnaha eh, mxuuaha siday u tilmaamayaan adiga taasi hadda muhim nooma siiha laakiin muhimmaddu waxa weeya shimbir meel ay faagtay kunteeda u diyaarisay intaaba ha la ekaadee masaajid alla dartii ruuxii u dhisa ilaahay baa guri jannada uga dhisay waxaa la isweydiinayaa oo meelay shimbiri fadhiisato ukuntana dhigato intaasi ma masaajid buu noqon karaa ya in lagu tukan karaa maya xataa wejigaba lama ekeen jidhka intiisa kale iska badaaya maxaa laga wadaa wey marka culammada qaarkood waxay leeyihin waxaa laga wadaa oy ku xambaareen cala almubaalaqa yacni nooc ku xeeldheeraanshaabaa ku jiroo si kasta ha u yaraadaa laga wadaa si kasta hau yaraada laga wada saas way macnaha ayb culimmada qaarna waxay leeyihiin xadiidku lilmubaalaqa ma ahee daahirkiisaa sax lagu wadayaayo waxaa laga wadaa bay leeyihiin masaajid sii dhisnaa ayuu ruuxu wuxuu ku daray in yar oo shimbiri fadhiisan karto intaas yartee uu masaajidka ku kordhiyay baa ilaahay masaajid uga dhisayaa jannada waxaan ujeedaa guri jannada uga dhisaya qaarna waxay laahayeen ma waxay dhici kartaa koox baa masaajid isla wadaagto isla dhistay dad badan baa ka qayb qaatay masaajidka marka qiyaastiisa la fiiriyo ruux walba waxaa ku soo hagaagi kara oo wuxuu bixiyey uu goyn karaa meel yaroo shimbiri fadhiisato saas way macana yacni sida hadda masaajidoo laga wada qayb qaabtoo kale soo maa nin baaba kun shilin ku darsadayba masaajid intaasoo milyan ay ku baxday kuunkiisa shilin iyo waxoogaaguu baxsaday markaad fiiriso dhulka intuu ka goyn karo shimbiri meelay fadhiisatuu goyn karaa sooma ayib kaasoo kale intaasaa ilaahay ugu dhisayaa guri jannada ugaga dhisaya xadiidku marka mubaalaqa meehee xaqiiqadiisu sidaa ku yahay ama masaajid sii dhisnaabaad intaasoo kale ku dartay ama masaajid laga wada qayb qaadanayo la dhisayaad intaasoo kale ku darsatay intaasaa ilaahay guri janna kugu siinaya sidaasay culimmada qaarkoodna marayaano ay xadiidka ku tawjiihinayaan ayb si la yidhaahdaba adiga waxa weeyaan axaadiista qaarkoodna waa ku soo aroortay ama ha yaraada ama ha weynaadee meel ilaahay lagu caabudo masaajida dhismihiisa ajirkeedu waa in jannada guri lagaaga dhiso baabuliqtisaadi dhexdhexaysigii buu baabu yahay fii binaai lmasaajidi masaajida dhisidooda la dhexdhexaysto baabkanina wuxuu ku saabsan yahay masaajidda marka la dhisayo ee yani maadooyinka laga dhislagu dhisayo iyo qaabka loo dhisayo inay noqoto wax dhexdhexaad ah oo aan masaajidda la qurxinin aadna aan kor loogu qaadin oo kor koruqaadid aan loo baahnayn inaan kor loo qaadin sidoo kalena inaan la qurxinin masaajidda oo tasyiinka iyo naashnaashka laga daayo taasaa laga wadaa baabu liqhtisaad fi bina'i lmasaajid can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi maa umirtu la ima amrin bitashyiidi almasaajidi masaajidda kor u qaadidooda aad ah, in kor loogu qaado xadiiska isaga qaal ibnu cabbaas wuxuu yidhi latusakhrifunnaha walle waad qurxin doontaan oo qurxin doontaan kamaa zakhrafat alyahuudu waannasaara yahuud iyo say masaajidda u qurxiyeen baad walle u qurxin doontaan dayn maysaa rawa wariya abu daawuud abu daawuud baa wariyey ayb xadiidka sanadkiisu waa saxiix waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo keyrkiiba sheekh albaaniba way saxiixinayaan amaa aharka cabdilaahi bni cabbaas waxaa tacliiqiyey bukhaari baa ku keenay fii saxiixihi mucallaqan waana mawquuf oo xukmu rafci buu leeyahay sida uu leeyahay alimaam asheekh cali qaari iyo culimo kaleba ay leeyihiin waxaa wariyey ibnu maajah baa sidoo kale ku wariyey bisanadin daciif isagoo marfuuca ku wariyey sawaab waxa weeyaan aarka cabdilahi bni cabaas inuu yahay mawquuf laakiin waxay leeyihiin lahu xukmu rafci leanna waa waxaan ra'yi laga dhihi karin ijtihaad lagu keeni karin wax mustaqbaloo soo socda cabdilaahi bni cabaas ra'yigiisa kuma keeni karo kamana dhihi karo sooma waad qurxin doontaan masaajidda sida yahuudi iyo nasaara u qurxisay baad qurxin doontaan oo yaa kuu sheegao seed ku ogaatay waa inuu naqli haya marka saas dare waxay leeyihiin waa maa laa majaala lilra'yi fiihi waa waxaan ra'yi geli karin waay marka aarkuna waxay leeyiin lahu xukmu rafci xadiiska horena warkiisa iska badaa ayb tashyiidka maxaa la yidhahdaa marka maa umirtu bitashyiidi اlmasaajidi sida imaamuulbaqawi iyo culimmada qaarkood ay leein waxaa laga wadaa attashyiidu rafcu lbinaa'i wa tatwiiluhu wa ah, dhismaha oo kor loo qaadoo aad loo dheereeyo ayaa laga wadaa layma amrin buu nabi ur sal lay layma amrin haddaan la amrin waxay ku tusi inaysan khayr ahayn li'anna hadday khayr tahay waa loo jidayn lahaa waa amri lahaa saas way manaa marka layma amrin bimacnaa la iima jidayn sidaasay ka dhigantaha macnaha ayb culimmada qaar waxay ku fasirayaan bitashyiidi almasaajidi yacni waxay ka wadaa waxay leeyihiin ay eh, binaa'uhaa bishiid shiidkana waxaa la yidhaahdaa aljasu baa la ama jis yacni nuuradda nuurada marka la dhiso lagu qurxiyo bedelka hadda mxuu ahaayey eh, mxuu aha innaga aan marino rinjiga marino taasoo kale wa ay marsan jireen marka nuuradda inaan nuuradeeyo layma amrin masaajidda tafsiirkaana culimmada qaarkood baa maraya macna koryeelidaa loo badanya sidaasay rajaxayaanoo masaajidda in kor aad loogu dhiso ayuu xadiidku diidayaa sidaa haddii la yidhaahdo aayadda qur-aanka maxaa lagu fasiraya fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiha smuhu guryo ilaahay amray in kor loo qaado maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa alrafcu almacnawi rafci oo xagga macnaha ah oo ah in laga koryeeloo laga ilaaliyo wixii aan munaasib ku ahayn nijaasooyinka laga koryeelo muxuu ahaaye hadallada xunxun laga koryeelo rawaa'ixda kariha iyo urka laga ilaaliyo muxuu ahay dhaqanka xun laga ilaaliyo an turfaca rafci macnawiya laga wadaabay leeyi ah, ilaahay dikrigiisii khayrka lagu koryeelo laakiin koryeelid dhismo ayadu kuma saabsana bay leeyi sidaas daraaddeed iyadii xadiidku iskama hor imaanaya ayaduna rafci macnawiyay ku saabsan tahay xadiidkuna wuxuu sii diidan yahay rafciga maadiga iyo binaha kor loo dhisay ee aad kor loogu qaadayman aarka cabdulaahi bni cabbaas ee aynu nidhi xukmi rafci buu leeyahayna wuxuu faa'iideeyey habadiida nebigu sal lay slam oo arrintaa iyada ah laakiin haddana inay ummadda ka dhici doonto inay masaajidda kor u qaadaan oy addhisaan oy yani wax weye ku tartamaan wacan anasin radi allahu canhu ana nebiya sal lay slm nebigu qaale wuxuu idhi laa taquumu ma istaagayso assaacatu qiyaamadu ma istaagayso xataa yatabaaha ilaa ay ku faantamaan annaasu dadku filmasaajidi masaajida ay ku faantamaan isugu faanaan aa wariy alhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayma ibni xibbaan fii saxiixayhimaa wayna saxiixiyeen sheekh albaanina waa saxiixinaya ayb ziyaado kaluu wataa oo anas laga wariyo oo ibnu khusayma iyo baqawi ay soo saareen ziyaadadaasi waxay leedahay anas wuxuu yidhi xadiidka markuu wariyey kadib yatabahawna biha uma laa yacmuruunaha ilaa qaliila masaajidda dhismahooday ku faantamayaan oo tartan ku tartamayaan mana camirayaan ilaa wax yar mooye macnuhu wax weeye masaajidda dhismahooda iyo qurxintooda iyo kor uqaadideeda ayay ku tartamayaanoo isugu faanayaan cibaadadii iyo camiriddiina masaajidii waa ka qaawanta saasay samayn doonaan qiyaamadu markay soo dhowday calaamaadka lagu garta way astaamaheeda waa saasmanayb marka waa sugan yahay aarkaasi anas ibn maalikna isaguna sidoo kale waa sugan yahay wuxuu leeyahay axaadiis kaleo fara badanoo xoojinaysa oo markii laysu geeyo xasan noqonaysa haddayna kaba xoog badnayn waxaa ka mid ah xadiidka xakiimu uu soo saaray abudarda uu ka warinaya marfuucan ida zahraftum masaajidakum waxallaytum masaaxifakum faaddamaaru lakum wafii riwaaya calaykum ah markaad masaajiddiinna qurxisaan masaaxiftiinnana aad ayadana aad qurxisaanoo waraaqda uu qur-aanku ku qoran yahay iyadana la qurxiyo la dhalaaliyo halaag baa idin sugnaaday buu nebig sal lay slam halaag baa idiin sugnaaday xadiidkaasi ibnulmubaarak baa isagana soo saaray fi zuhdi isagoo mawquufa laakin laakiin xukmi rafci buu leeyahy lanna mima laa yuqaalu min qibali ra'yi waay waxaa kaloo wariyay ibn abi shayba wariyay biisnaadin xasan isagoo mursal ah sheekh albaanina waa taxsiiniyey fi silsila saxiixa iyo saxiix aljamic sahiirka sidoo kale kitaabkiisa athamar mustataabka wuxuu leeyahay waa daciif laakiin axaadiis kaloo fara badan buu ku xoojinaya oo uu leeyahay xadiisku waa ku xoogaysanaya xadiiskan iyo axaadiistan marka laysu geeyo waxay faa'iidaynayaan masaajidda qurxintooda iyo kor in loo qaaday inay khaldan tahay wayna saxayan ayb wa qaala lbuhaariyu bukhaari wuxuu yidhi qaala abu saciidin abu saciid wuxuu kaana wuxuu ahaa saqfu lmasjidi masaajidka nebiga saanqaafkiisu wuxuu ahaa min jariidi nakhli geedka timirta ah laamihiisa caleen ahaanta ah. jariidku waa waa cawda caleen ahaanta oo kale timirta u ah ee laga soo guraa jariidka laga wada laamaha geedaha timirta ah laamahooda ayaa nabiga masaajidkiisa saanqaaf u ahaa oo xagga kore ka saarnaa macnaha oo ku dadnaa ee wax kale ma saarnay xadiikaasi wuxuu qayb ka yahay xadiis saxiixoo bukhaari uu xidhiidhiyey oo uu ku wariyey isagoo mawsuul ah fi lictikaaf wa fii hayrihi fii kitab lictikaaf fii hayrkii buu ku wariyey qayb ka mida wey abu saciidin alkhudri buu marka ka keenay macnaha wa amara wuxuu amray buu yidhi sheekhu cumar cumaru cumar wuxuu amray bibinaa'i lmasjidi masaajidkii nebiga in la dhiso ah, bimacnaa nebigu masaajidkiisa markuu ka geeriyooday sal lay waslam saan u tagi doono xilligii abubakr sidiiq masaajidka waxba lagama bedelin waxbana kuma kordhin waxna kuma siyaadin markuu cumar yimid masaajidkii waa cidhiiryamay wuu dhisay laakiin wuxuu ka dhisay uun mawaadii uu ka dhisnaa xilligii nebiga sal lay slm laakiin wuu waasiciyey xilligii cumaan baa yimid cumaan baa masaajidka isbedel weyn ku sameeyey marka waa u tegi doonaa cumar markuu amrayo marka masaajidka dhismihiisa amrayo amarkanuu bixiy marka wa amara cumaru cumar wuxuu amray bibinaa'i lmasjidi masaajidka nebiga sal ly slm dhismihiisa ayuu amray wa qaala wuxuu yidhi akinna annaasa akinna annaasa akinna sidaana waa la xarakeeya ukinnuna waa la xarakeeya ah. yacni akinna waxay noqonaysaa waa ficil amar oo akinna astur annaasa dadka ka astur waa ninkii dhisaya ciddii masaajidka dhisaysa buu amraya marka akinna astur annaasa dadka waxaad ka asturtaa min almatari roobka wa iyaaka waxaad iskana jirtaa an tuxammira in aad guduudisood casayso aw tusafira ama inaad yeelow iyo jaallo ka dhigto inaad midabayso iska jir oo fa aad fidnayso markaa annaasa dadka aad diinta ka fidnayso iyo salaadooda macnaha saas macnaa taa iska jir akinna haddii la yidhahdo waa amar marka waxaa kaloo dhici karta ukinnu anigii cumar ah ukinnu waan asturayaa annaasa dadka waxaan ka asturayaa min almatari roobka baan ka asturaya wa iyaaka iska jir ninkaagan masaajidka dhisayow ee hawsha qabanayow saasuu noqonaa marka akinnadaa ka fiican oo kulli amar in laga wada dhigo leanna waxaa xoojinaya bilowga horena wuxuu yidhi wa amara gadaalna waxaa ka dambeeya wa iyaaka saas daraaddeed akinna in la yidhaahdo oo amar uu bixinayo cumar oo uu siinayo dadkii masaajidka dhisayay sidaas in laga dhigaa fiican labadaba riwaayadu way ku timi maqsuudku muxuu yahay marka maqsuudku wuxuu u keenay sheekhu masaajidkii nebigu sal ley wasalam ma quruxsanayn mana naashnaashnayn maadooyin ka dhisan yahayna waxay ahayd laamo iyo geeda laysu gegeeyey bu ah waa kow waa midda labaadee cumar markuu dhismihiisa dib u cusboonaysayo masaajidkii intuu jilcay oo tirarkii jilceen uu dib u dhisay asaguna wuxuu yidhi uun dadka wax roobka uun ka celiya dhibicda ka celiya masaajidka halaga dhiso xataa xilligii nebiga sal ly roobka xataa ma celin jira sooma xadiiskaynu hadda soo maraynay nebigu sal lay sl uu dhoobada ku sujuudayay meeshuu ku sujuudaya salaad sooxayn masaajidkiisa dhexdiisanahay xataa dhibicda ma celinay cumar xilligiisii marka wuxuu leeya wax uun dadka dhibicda ka celiya inta bis laakiin naashnaashka iyo cascasaynta iyo jaalaynta iyo midabaynta iyo taa iska jir buuli maxaa yeelay dadkay fidnaynaysaa way fidnaynaysaa muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa dadka ayay salaada ka mashquulinaysaa ilaan waxaa la loo soo galay salaad baa loo yimid oo ugu muhiimsan salaadana lafdhexaadkeeda iyo dhuuxeedu waxa khushuucda wey wixii khushuucda tagsiinayo dadka mashquulinaya marka waa in muxuu ahaay laga daayo sidaas daraaddeed dadka ha fidnayninoo khushuucdii salaadda yani wax keenaya inay ka mashquulaan salaadda khushuucdeeda dadka ha ku fidnaynin buu ka wada ibnu bataal wuxuu leeyahay cumar waxaa laga yaabaa inuu arrintaa ka fahmay xadiidkii nebiga sal ly waslam ee ku saabsanaa ambijaaniyadii abijaham abijahmi ninka la yidhaahdo ayaa nebiga wuxuu u soo hadiyey sijaayad yar oo quruxsan sijaayaddii nebigu sal alay slam markuu arkay salaad buu ku tukaday markaasi waxoogaa way mashquulisay markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay u celiya oo mid kale oo aan iyadoo kale ahayn iiga keena maxaa yeele fa innaha alahatnii min salaatii salaaddii bay iga mashquulisay idhaafiya buu nebig sal l u celiya ninkii keenay ah. marka xadiiskaasuu ka fahmay buu leeyahay wixii dadka mashquulinaya salaada ka fitnaynaya inaan masaajidda loo ogolayn saas way macnaha laakiin waxaa xoojinaya xadiid kale oo macnaha isaguna faa'iidaynayo isagana xadiid sugan ah oo nebigu sal ly waslam markuu kacbada galay ayaa wuxuu ku arkay qarnay alkabsh yacni eh, eh, wan labadii gees oo kacbada ku sawiran ayuu nebigu sal lay slam arkay markaasaa wuxuu nebigu sal lay slam laa yenbaqii an yakuuna fi lbeyti maa yushhilu lmusalli buuri ma habboona in beytka iyo kacbada dhexda uu ahaado wax dadka tukanaya mashquuliya markaasuu amrayoo la tirtiray marka wixii dadka mashquulinaya masaajidda lamana dhigi karo lagumana dhisi karo lagumana qurxin karo maqsuudku inuu sidaas yahay bay axaadiistaas caddaynaysaa maxaa yeele dadkiibay fidnaynaysaayoo salaaddii ka fidnaynaysa aharkan dambe ee cumar uu amrayo dhismaha masaajidka isagana waa xadiid qisadii cusboonaysiinta masaajidka oo saxiixulbukhaari ku timid qayb ka waa ayib saan sheegnayba masaajidka nebiga sal ly slam imaambukhariiyo keyrkiisay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni cumar masjidka nebiga sal ly slm dhismihiisu dhowr marxaluu maray marxalada koobaad waxaynu nidhi ee wuxuu ka dhisnaa dhoobo iyo laamahaas iyo geeduu ka dhisnaa tiirarkiisuna waxay ahaayeen muxuu ahaaye tiirar ka samaysan khashab abubakar xilligiisiina sidaasuu baaqi ku ahaa waxba muuse ka bedelin cumar baa siyaadiyey laakiin isaguna wuxuu ka dhisay uun dhoobadii iyo laamihii iyo tiirarkii geedaha ahaa iyo intii buu ku celiyey waxaa dooriyey cumaan baa xilligiisii marka dhismo adag ku sameeyey oo wuxuu ziyaadiyey ziyaadaad badan buu masaajid ku daray cumaan bin cafaan radi allahu tacala canhu wuxuu derbigiisa ka dhisay bilxijaarati almanquushati waalqusa dhagax xardhan ayuu derbiga masaajid ka dhigay nuuradna wuu mariyey oo meesha hadda marina ah wuxuu ka dhigay sidoo kale ee muxuu ahaayey iyadana wuxuu ka dhigay dhagaxyaal ayaguna xarxardhan buu ka dhigay saanqaafka kore ayadana wuxuu ka dhigay saaj buu ka dhigay saajka waxaa la yidhahdaa waa alwaax hindiya ka imaan jirto quruxsan ayuu saanqaafka korena saaray ayib sidaasuu marka u badelay arrintaa markuu sameeyey waxaa qoonsaday rag badan oo saxaabada ka mid oo ku qoonsaday cumaan oo yidhaahdeen inaad masaajidka nebiga aad waxyaalahan sidan u badashahay waxoogaa way qoonsadeen waana hadleen weliba mayna aamusin markaas waa markuu leeyahay cumaan ibnu cafaan radi allahu canhu uu leeyahay ayuha nnaasu qad akartum wardadow warkiinnu waa batay buui hadalhayntiinnu waa badatay masaajidkii masaajidkii waxaana lagu daray waxaanan maqlay buui nabigoola sl lay waslam man banaa lilahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna anugu nabiga xadiiskiisaan haystaayo masaajidka sidan aanu dhisayoo maxay tahay hadalkaad haysaan meeshaa marka waxaa ka muuqata siyaadaadka inaan cumaan loo sallimin ah, oo mxuu ahaayey saxaabada in badan ay ka gows qabsadeen ayb adiga almuhim warka murtidiisu waxa weeye masaajidda qurxintooda iyo naashnaashidooda iyo kor u qaadid ziyaadaha in lagu sameeyo arrin saxsan maaha culimada qaar ka midana waxay ku tilmaamayaan inay tahay bidca dib ka timid waxa ugu horeeyo sameeyey bay leeyihiin ninka la yidhaahdo waliid ibni cabdilmelik waxaan dhihi lahaa h weliid bn cabdilmalik baa sameeyey bay dhahaan waa cahdigii saxaabada aakhirkeedii saxaabadu rag yar ka sii nool yihiin ayuu sameeyey arrintaa markuu sameeyeyna in badanoo saxaabadii iyo taabiciintii iyo culimmadii noolayd ah waa ku diideen laakiin hadde dawladii waxay wadato wax badan kama qaban kartid diba dawladdii iyo boqorkii ay wataan inaad hadhadasho mooyaane laakiin wax badan kama bedeli karti ruuxii ugu horreeyey masaladaas sameeyey isagu ahaa baa isagaana lagaga dayday waana arrin khaldan weeye waa midda koobaade dhibka ku jiraayo wax weeyaan masaajidda haddii la qurxiyo la naashnaasho waxay keenaysaa muhimmaddii loo sameeyey ee loo dhisay oo salaada ah naashnaashidaasi dhibbay ku taho dadkiibay mashquulinaysa waa midda labaade waxaa ku jirta idaacatul maal xoolo la dayacayo leanna maxaa faa'iidoy keenaysaa masaajid nal laga laalaadiyey midabo badan loo sameeyey kalaro fara badan leh muxuu ahay wax lagu qorqoray maxaa faa'iidoo ka dhalanaysa maxaa dadka u soo noqonaya oon ka ahayn inay salaadda ka mashquulaan ma jirto xoolaha meeshaa la geliyeyna waa la dayacay nebiguna waxyaaluhu reebay waxaa ka mida idaacatlmaal mafsadadaasina way ka dhalanaysaa arrin marka saxsan ma aha laakiin nebigu siduu sheegay sal lay waslam mucjizaadkiisay ka mid tahayoo in tartan lagu geli doono oo dadku ay isugu faani doonaan ficlan waxay ka bilaabatay boqoradii muslimiinta ninbaa masaajid dhisaya waa naashnaashaya waa qorxinaya cirkuu ku dhajinaya mid kaleetaa wuxuu leeya ka dheeraan doona markaasuu isaguna wadayaa wada ka dheeraynaya kiina midbaa isagana ka dulmaraya tartankaasaa la galay masaajidan haddaad aragteenee la soo gaadhay badankood waxay ku dhismayaan iyo qurxintan iyo naashnaashkan iyo midabadan iyo waa saas man khaasatan qoladan la yidhahda xanafiyada alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah baa ruqseeya masaajidda in la qurxin karo saas daraadeed dadka ugu badan ee qurxiya dadka madhabka xanafiga haysta u badan turkida iyo dadka eshiyaanka hindida iyo bakistaaniyiinta iyo maxaa yeelay madhabka ay haystaane xanafiga ma diido saas daraaddeed ayagu say bay ku samaynayaan masaladaasina masale saxsan ma aha sharcan oo way khaldan tahay wax siyaado oo dhaafsiisan baahida in kor loo dhisana waa khalad saas man muxuu ahay boqorkii maqhrib miyuu ah mise morocco ah maqan ayaa wuxuu yidhi waxaan dhisayaa masaajid ka weyn kana manaarado dheerdheer masaajidka madiine iyo maka waxaa la yidhahdaa manaaradiisa waxaa laga arkaa ma aqaano masaafo caadi ahayn baa laga arkaa xoolaha meesha ku baxaya waa xoolihii muslimiinta nimankan madaxdii xoolo kooda kuma bixiyaan laakiin waxay ku ciyaarayaan waa xoolihii muslimiinta oy ka gaajaysan yihiin oy ka jiran yihiin oy ka baaba'ayaan bay ku talaacubahayaan saas macana manaaradahan sidoo kaleeto cirkaa la geynhaya iska socda iyagana xoolaha ku baxaya waa bilaash ayagana sax maaha waxoogaa uun mashaajid ahaan meesha ha loo garto calaamad masaajid ha lagu gartaa waa macquul si guryaha looga soco laakiin manaaradahan masaajidkaba kharashka galayay uu ka badan yahay kharashkii masaajidka ayaguna sax maa ayadana waa arrin bidca oon saxsanayn wey waxyaalahaasor marka in laga ixtiraasay u baahan tahay masaajidda marka la dhisayo hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali